alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira su-aasha waxay ku saabsantahay sunnaha duhurkii la socda eh, axaadiis kala duwan baynu soo aragnay markaa mid walba magaarkiisa loogu camal falaya waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuhu wain qal camal allah wuxuu ugu jecel yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay walow haba yaraadabe saas aawadeed inuu mid markaa daa'imaa fiican haddii uu wakhtiyada qaarkood ka badin karo way fiican tahay sunnaha marka waxa weeye duhurka la socdaana qabliga iyo bacdiguba waxa weeye waa rawaatib weeye rawaatibtu ka mid yahay yacni magaca rawaatibka ma baxaayo haddii afar afar laga dhigo haddii afar iyo laba laga dhigo haddii laba laba laga dhigo dhammaan waa min alrawaatib marka sida afdalkee ugu fadliga badan qofku hadduu daa'imi karo waa fiican tahay hadduu daa'imi kari waayo cala alaqali sida ka yar waa inuu daa'imaa laakiin marmar hadduu nashaad u helo waa ka badin karaa oo sida kasii fadliga badan waa la iman karaa taasna mudaawamadii diidi mayso waayo qadarkii yacni markaa yaraa waa daa'imay oo waa la yimi markuu tii dhammayska tirnay daa'imi kari waayey intana ziyaado wakhtiyada qaar uu ku daray dawaamkii uma diidayso hadduu laakiin daa'imi karo sida afdalka ah yacni iyadaa afdal ah u fadli badan xadiiska kun iyo boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo konton wa jaabirin radia allahu canh qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam ida qada axadukum salaatahu fii masjidih rasuulku waxau uhi calayhi salaatu wasalaam ida qada markuu guto axadukum midkiin salaatahu salaaddiisa fii masjidih masjidkiisa gudihiisa uu ku guto falyajcal libeytihi nasiiban min salaatih falyajcal ha yeelo libeytihi gurigiisa ha u yeelo nasiiban qayb ha u yeelo min salaatihi salaaddiisa ka mida faina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayra faina allaha allah jaacilun waa yeelaya fii beytihi gurigiisa mid ku sugan buu ka yeelaya guriga qofka mid ku sugan buu ka yeelaya min salaatihi salaaddaa uu qofkaasi tukaday aawadeed wuxuu uga yeelayaa khayran khayr ayuu uga yeelaya khayr miduu ku sugan yahy uga yeelaya min salaatina minta waxaa looga jeedaa tacliiliya waxaa laga tilmaamaya saabnimo ayaa laga tilmaamaya min ajli salaatihi marka e, jaacilun bimacnaa musayirun maadaama ay la macno tahay laba mafcuul bay qaadanaysaa almafcuul alawal waa khayran almafcuul athaani waa mutacalaqa fii beytihi e, ay ku tacalluqayaan rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in salaadihii sunnayaasha ahaa wax ka mida e, lagu tukado kolley guriga taasna khayr iyo baraka ay ku sugan tahay marka inaan khayrkaa laga qadin gurigii guryihii laga qadin ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaatan xadiiska kun iyo boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo koob iyo konton waa can cumar bni alcataa taabiciga laha cumar bni cataa waxaa laga soo wariyey ana naafica bna jubayr in naafico ina jubayr ahi arsalahu ila sa'ib ibni yaziida ibni ukhti namir sa'ib ibni yaziid buu u diray yani namir uu u yahay yani marka abti u yahay walaa shii waa tacriifu ku tacriifinaya yas'aluhu wuxuu diray xaaluu naafic weydiinaayo saa'ib uu weydiinaayo oo bilwaasita uu ku weydiinaayo biwaasitati cumar masaa'ilku noqonaayo naafic laakiin waasiduu ku weydiinaya toos u weydiinaayo yas'aluhu xaaluu weydiinaayo can shayin shay uu weydiinaayo yacni cumar weydiinaayo shaygaasoo ra'aahu uu arkay shayga minhu uu saa'ib ka arkay mucaawiyatu mucaawiya ka arkay fi salaati xaaluu saa'ib salaadda ku sugan yahay uu arkay yacni saa'ib ka xaaleen xaaluu saa'ib salaadda ku sugan yahay uu mucaawiya ka arkay yacnii qisuu maqlay mucaawiya wax ka arkay salaadda dhexdeeda uu ku sameeyey dabeedna marka waxa weeye e, mucaawiya ku inkiray e, naafic ibnu jubayr wuxuu maqlay ninka saa'ib la yidhaahdo mucaawiya salaadda wax kaga arkay oo ku inkiray wixii buu doonayaa inuu hubsado markaasuu leeyahy bal arrinkaas soo weydiin muxuu mucaawiya berigii salaadda kugu arkay ya oo kugu inkiray faqaala wuxuu uhi nacam haa saa'ib baa odhanaya sallaytu macahu aljumucata fi lmaqsuura sallaytu waa tukaday macahu mucaawiye la jirkiisaan la tukaday aljumucata salaaddii jumcada ayaan la tukaday fi lmaqsuurati meeshii waxa weeye maqsuurada maqsuuradan waxaa loo jeedaa waa mid markaa masjidkii jaamica ahaabaa markaysaga qayb xukuumaddii ay goosanaysaa marka meeshaasaa dhismo yar ka samaysanayaan dhismaha yar markay ka samaystaan bay meeshaa dabeedna marka waxa weeye yani isaga yani boqorka ama iyo cidda la socota ayaa halkaa gelis yani waana qol marka ku dhex yaalla masjidkii xaggaa horaa markaysaa meel yara ay goosanayaan taasaa laga tilmaamaya marka sallaytu macahu aljumucata fi lmaqsuura dadkii waa la tukanayaan laakiin safkii dee waa ka go'an yihiin oo dee waxa weeye markaa gidaar gaariyo waxbaa loo sameeyey oo marka waxa weeye markaa qol yar laga dhex sameeyey oo safkiina kala goynaya safkiina aanu xidhiirsanayn cid walibana dee aynay geli karin qolkaas aynay geli karin masjidkiina masaamiciina waa ku yaallaa waa ku yaallaayo yacni waxa weeye yacni qayb ka mida ah laga dhigay yani saa laga dhigay isagii xaashiyadiisii inta la socota ayaa laga dhigay marka maqsuuradan waxaa loo jeedaa waa meesha gaarka ee qolka ee masjidka dhexdiisa laga samaynaya masjid saamicii ayaa intaa loo goynayaa intaana cid waliba ma geli karto marka culamada qaar waaba karaahaysan jireen waxaabay odhan jireen qaar baaba yidhi marka waxa jumcadii kuma asaxaysa iyo yidhi laakiin sida saxiixa way ku asaxaysa sida saxiixa waa ku asaxaysa yacni saxaabiguna waa sameeyey oo mucaawiya waa sameeyey waxaa taa la sameeyey markii dee waxa nimankii khawaarijta madaxdii ugaadhsadeen oo dee waxa weeye mucaawiyana waa doonayeen inay dilaan dee calina waaba dileen calina waaba dileen dee waxay beegsanayaanoo waxay noqotay inay marka waxa masjidka markay yimaadaan inay markaa raadsanayaan oo ay salaadda gudaheeda doonayaan ama markay u soo baxaane ku socdaan ama salaadda gudaheeda inay ku dilaan ay rabaan dabeedna markaasa halkaa samaysteen maqsuura wax la yidhaahdo oo lagu tukado ilaa jumcadii lagu oogayey falamaa sallama alimaam markuu imaamkii salaamo naqsaday qumtu waan istaagay buuhi haddaan saa'ib ahay fii maqaamii meeshaydii baan istaagay yacni anna waan salaamo naqsaday dabeedna intaan istaagay baan fa sallaytu sunnan tukaday falamma dakhala markuu mucaawiya galay gurigiisii arsala ilaya cid buu iisoo diray dadka dhexdooda kuma inkirin meeshiisii gaarka ahayd buu galay dabeedna wuxuuhi ninkaa igu yeedha waanu imi fa qaala wuxuu uhi laa tacud lima facalt ha ku noqonin waxaad samaysay waxaad samaysay ha ku laabmin ha ku noqon idaa sallayta aljumucata haddaad jumcada tukato fala tasilha bisalaatin xataa takallama aw takhruja falaa tasilha ha ku xidhiidhinin bisalaatin salaad kale ha ku xidhiidhinin xataa takallama ay xataa tatakallama ilaa aad ka hadlayso aw takhruja ama aad ka baxayso salaadda faralkiiyo salaadan kale waa inay kala go'naataa oo waadix kale ahaataa qofka halkaa kaa arkaya waa inaan is odhan salaaddii buu ku daba qabtay waa inaan is odhan fa inna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam amaranaa bidaalik mucaawiya wuxuu ihi sidaas waxaanu amray rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo salaadda markaanu tukanno faralka ah ama jumcada ah salaad kaleoo sunnaa inaanaan ku xidhiidhine ama la kala gooyo oo hadal u dhexeeyo ama aanu baxno oo meesha ka baxno oo meel kale ku tukanno amaba ilaa guriga u baxno bixitaanka mar waxaa loo fasiray xagga guriga inuu baxayaan marna waxaa loo fasiray in makaankan uu ka tegayo makaan kale ku tukanaya daahirna waxay ku tahay kolley xagga markaa yacni gurigoo kale in loo baxayo masjidkii in laga baxayo khuruujku meel markaa la soo gelayo marna laga baxayo inay tahay ayaa markaa daahir ah laakiin isla masjidka meel ah oo aan gudihiisii ka baxsanayn yani khuruuju maka ama aan u baxno marka meelaan masjidka ahayn oo deedna halka aan ku tukanno fa ina rasuula allahi sala allahu alay slm amarna bidalik anlaa nuusila salaatan bisalaatin inaanaan la xidhiidhin salaatan salaad bisalaatin salaad kale aanan la xidhiidhin bimacnaa salaad farale markaan tukanno salaad sunna ah inaanaan ku sii darin oo salaamta mooye wax kale aynay dhaxayn waayo haba kala go'naato oo salaame ha udhaxayse de qofka ka foge waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo war miyorkiiba miyuu isaga kacay isku daba daray marka dee haddii fasli iyo wax u dhexeeyaan oo la hadlo ama marka waxaweyan wax lamida waxa weeye waa ka duwanta haddii meel kale lagu tukado oo meeshii laga tago oo laga intiqaalana iyadana waa la mid waa ka duwanta taasna xataa natakallama aw nakhruja ilaa aanu hadlayno aw nakhruja ama aanu baxayno inaanaan salaad salaad la xidhiidhin salaadda waxaa loo jeedaa hore waa salaaddii faralka ahayd bisalaatinna waa salaad sunnaha marka waxa weeye faralkiiyo sunnihii baa la kala soocayaa si waadix oo cad ayaa loo kala soocaya rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka fasliga labada salaadood la kala soocayo oo meeshii laga intiqaalayo ama markaa hadal lagu kala soocayo iyo wax la mida markaysaga lagu kala soocayo ayaa markaysaa waxaa laga qaadanayaa baabkana waa ku sugnayd xadiiskana waa ku sugan tahay ejumcada ayaa markiisa markaa ninkani uu sameeyey inuu sidaa yani ugu daba qabto markuu salaamo naqsigu bes u dhexaysiiyo meeshana aanu ka intiqaalin laakiin taas hadda kuma gaarahe waa salaad faral oo dhan yacni waxa weye salaad kale oo sunno ah inaan sidaa loo dabagelin iyadoo aan meesha laga intiqaalin ama aan la hadlin ayaa looga jeedaa waana caam anlaa tuusala salaatun bisalaatin marka waxa weeye saas yadaa weeye baabka laba boqol iyo shan baabulxasi calaa salaati alwitri wuxuu u baab yahay boorrinta salaadda witriga lagu boorrinaayo ayuu u baab yahay witrigu waa salaadda kala dhiman ee tirada isdheer ah ama hal ragco ama saddex ragcadood ama shan iyo waxa la midka wa bayaani annahu sunnatun mu'akkada iyo caddaynta la caddaynaayo u baab yahay annahu sunnatun mu'akkada inuu sunno mu'akkada a yahay sunno la adkeeyey witrigu annahu ay ana alwitra in witrigu sunnatun sunno yahay sunnahaasu mu'akkadatun la adkeeyey mu'akkada iyo muwakkada labadaba waa la yidhaahdaa waa laba luqo muwakkadana weliba si afsaxa afasaxo badan muta'akidana waa la mid waa salaad marka waxawn adag weeye yani markaa adagoo marka waxa weeye sunnayaasha kale waa ka sii duwanti tawkiidkeedu waata keensaday culamada qaarkood inay yidhahdaan waa waajibba oo madaahibta qaarkood baa waxay qabaan sida xanafiyadoo kale witrigu inuu waajib yahay aanu sunnaba ahayn saasay qabaan yacni qawigu ha ahaado inaanay waajib ahayn ha ahaado laakiin madaahibtii maadaama isku khilaafeen afartii madhabood ay ku kala duwan yihiin ma waajibba ma sunna waxay ku tusinaysaa sidaa salaaddaasi u adag tahay salaaddaas siday u adag tahay ayay ku tusinaysa wa bayaani waqti iyo waqtigeeda caddaynta la caddaynayo u baab yahay salaadda witrigu waa salaad habeenkii la tukado oo sunno ah sida qawiga ah ee jamaahiirta culammadu ay mareen waxaana ugu yar ragcad hal ragcad baa ugu yar ka badanna waa laga dhigaa oo in saddex ragcadood laga dhigo ama shan ragcadood laga dhigo ama toddoba ragcadood laga dhigo ama sagaal ragcadood laga dhigo ama koob iyo toban ragcadood laga dhigo intaa mid walba u dhacdaa laakiin waxa ugu yar ragca ayaa ugu yar wakhtigeeduna wuxuu bilaabmayaa bacd alcishaa salaadda cisha dabadeed ilaa intaan waagu dilaacin intaasaa la tukanaya marka ugu yaraan qofku waa inuu ka tegin saas aawadeed ruuxaan witriga tukan ma fiicna sunnayaashana waa sunnihii ugu adkaaba dee waa sunnihii ugu adkaa nebiguna kama tegi jirinba nagaadi iyo waxa waxaweeye socdaal midnaba kama tegi jirin salaadda witriga ee kala dhiman bimacnaa aan tiro isku buuxda ahayn ee cishaha ilaa fajriga inta udhaxaysa la tukanayo iyo labada ragcadood ee subaxa ka horeeya kama tegi jirin laa safaran walaa xadaran isagoo socdaal oo safar ah iyo isagoo neg midnaba kama tegi jirin saas aawadee waa in lagu dadaalaa xaal walba yani waa in lagu dadaalaa oo ay lala yimaadaa sunnayaashuna waxay kabis u yihiin salaadaha faralka oo raasamaalkii waxa weeye waxaa laga kabaa ribixa iyo macaashka laga kabaa sooma raasamaalkii waxaa ka dhigan salaadaha faralkaa macaashkiina waxaa ka dhigan salaadaha sunnayaashaa ka dhigan wixii markaa ka dhinma faralka waxaa laga buuxinayaa sunnaha laga buuxinaya sunnihii marka waxay kabayaan faralkii bay kabayaan dee haddii qofku sunnayaashaba aanu tukan aakhirana marka faralladiisii markaysaga nuqsaani ay gasho bal xaggee wax uga buuxsamayaan khatar budaaqaya imaam axmed ibnu xambal baa lagu yidhi nin baan wax sunnaaba tukan ka waran markaasu wuxuu yidhi daaka rajulun suu kaasi waa nin xun haddaanu mar sunnaba tukan nin xun weeye ya culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen shahaadadiisa la aqbali maayo haddaanu sunnaba tukan ya bacdu ahlicilmi waxaabay yidhaahdeen laa tuqbalu shahaadatuh shahaadadiisa la aqbali maayo yidhahdeen xadiiska kun iyo boqol iyo sagaal iyo soddon can caliyin radia allaahu canhu qaal alwitru leysa bixatmin ka salaati maktuuba cali bn abi aalib waxa uhi radia allahu canhu ardaah alwitru witrigu laysa bixatmin faral ma aha oo mid waajiba ma aha ka salaati lmaktuubati sida salaadda faralkii ay xatmi u taho waajib u tahay saasoo kale mid u waajiba ma aha walaakin sanna rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ha yeeshee rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waa sunneeyey witriga in lala yimaado salaaddaa tiradeedu isdheer tahay marka cishaha dabadiisa ilaa salaada subax intaan la gaadhin wakhtigeeda yani waagu intaanu dilaacin fajr saadiq intaa dhexdeeda la tukanayo nebigu waa sunneeyey calayhi salaau wasalaam qaala wuxuu yidhi ina allaha witrun yuxibu lwitra hadalkii nebigu sheegaya calayhi salaau wasalaam qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaau wasalaam ina allaha witrun ilaahay waa keli yuxibu lwitra wuxuu jecel yahay salaada witriga abuu jecelyi ama ragcadda ama tiradeedu kala dhiman tahay ayuu allah jeceliyey fa awtiruu witriyaysta oo salaad witriya la kaalay oo sameeya yaa ahla alqur'aan dadka qur'aanka u heelka ahow ee xamalatulqur'aanka ahow witriyaysto witriga la kaalaya rawahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey xadiiska abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi qadarka marfuucay waa inta dambe ina allaha witrun yuxibu alwitra faawtiruu ya ahla alqur'aan qadarkaasi wuxuu leeyahay xadiidka waxbaa ku yara sugan sanadkiisa laakiin shawaahid buu leeyahy shawaahid kaloo xoojinaysa ayuu leeyahay saas aawadeed marka waxa macnihiisu waxau yahay mid markaa haabita ayuu marka u yahay waa saxiixun lishawaahidi shawaahidiisa ayuu markaa saxiixu yahay tirmidina waa taxsiiniyey culamo kalena waxa weye waa quweeyeen oo waxa iyaguna waa quweeyeen xadiiska ama waa taxsiiniyeen ama waa saxiixiyeen yani saxiix lighayri wahakada qadarka hore ee marka mawquufka ah alwitru leysa bixatmin ka salaati maktuuba taana adilada laga qaadanaya inay saa tahay oo aynay marka waajib ahayn witrigu adilada ayaa ku tusinaysa oo sida xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ninkii nebiga weydiinayay hal calaya hayruha markii nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam shan salaadood inay waajib ku tahay habeenka iyo maalinta gudahooda inuu la yimaado ayuu wuxuu yidhi hal calaya hayruha wax kaloo aan shantaa ahayn oo salaado ah may saaran yihiin qaala laa ilaa an tatawac maya ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaad sunnaysatoo sunno la timaaddo mooyaane yacni marka waxa weeye salaad kale ku saarana ma jirto yacni laakiin waxaa markaa ku fiican inaad markaa sunaysato sunno la timaaddo salaad kaleoo siyaada oo sunno ah. laakiin salaad kale kuma saaro xadiiskaasi saxiixu ku sugan yihi wakada xadiidka kale isaguna saxiixa ku sugan oo tilmaamaya salaadaha markii la faral yeelay shan salaadood in laga soo reebay ya khamsun fi lcadadi wa khamsuuna fi alajri laa yubaddalu alqawlu laday marka salaadaha faralka inay intaa yihiin habeenkiiiyo maalintii ayay markaa sheegayaan wakada axaadiista kale soo aroortay tilmaamaysa e, faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fi alyowmi waleyla marka salaadaha faralka inay shan yihiin oo ayna ka badnayn habeenkiiiyo maalintii bay adiladu ku tusinaysa axaadiis mutacadida ku saaray marka witrigu faral ma aha waa sunne lakiin waa sunne mu'akad ah aad ula adkeeyey amarkan markaa la amrayo xadiiska ay ku soo aroortay faawtiruu yaa ahla alqur'aan yaa amarada kale in u tegi doono awtiruu qabla an tusbixuu waxay noqonaysaa amarku marka in looga jeedo yacni markaa sunnayn markaa la sunnaynaayo oo markaa tawkiidun ku jiro yani marka amarkii in wujuub lagu xambaaro waxa ka leexinaya adilada kale aynu sheegnay wax ka mida aynu sheegnay adiladaasa ka leexinaysaa in amarkii wujuub lagu xambaaro wa ilaa asalku wuxuu ahaa alamru yaqtadi lwujuub laakiin hadda wujuub laguma xambaarayo adiladaasa ka leexinaysa waayahay xadiidka kun iyo boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo saddex iyo konton wa can radia allahu canha qaalat min kulli leyli qad awtara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam habeenka dhammaantii wax ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam waa witriyaystay oo salaadda witriga waa tukaday min awali leyli habeenka awalkiisa iyo qaybtiisa hore yani waa witriyaystay qaybta hore waxaa looga jeedaa fiidkii baa looga jeeda yani witriga kollay marka awalka xaqiiqiga ama dhacayso oo salaadda cisho ka hor witri ma jirto witriga wakhtigeedu wuxuu bilaabmaa yani salaadda cishe marka laga baxa dabadeed markaasaa waxa weeye markaa witriga wakhtigiisu bilaabmaya marka min awali leyl waxaa loo jeedaa awalu leylka suuragalka ah in la witriyaystaa laga tilmaamaya oo ah bacda alcishaa fiidkii waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waa witriyeystay wa min awsatihi habeenka bartankiisana waa witriyeystay waa habeenada qaarkood wa min aakhirihi habeenka dabayaaqadiisana waa witriyeystay waa habeennada qaarkood waintahaa witruhu witrigiisu wuxuu ku dhammaaday ila saxari wakhtiga soo dhowaadka ee wakhtiga suxuurta wakhtigaas soo dhowaadku ku dhammaado yacni wakhtigii dambe soo dhowaadkaasu witriyeysan jiray oo salaadda witrigaa tukan jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkan caaisha waxay ka warramaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam goortuu witriga la iman jiray dabeedna waxay sheegtay inuu marba xilli la iman jiray wakhti uu fiidkii la yimaado wakhti uu saqda dhexe la yimaado saqbarka wakhti uu la yimaado soo dhowaadka inta mid walba nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin wakhtigii dambe wuxuu u badnaa inuu soo dhowaadka witriyaysto marka yacnii mid walba waa lala iman karaa witriga wakhti war oo habeenkaa ka midaba oo salaadda cisho dabadeeda laga bilaabo ilaa waaga dilaaciisa laga gaadhaayo witrigii waa lala iman karaa laakiin waxaa afdala wakhtiga soo dhowaadka in lala yimaado taasaa afdal oo fadli badan waa wakhtu nusuuli ilaahi waa wakhtiga allah soo degaayo sida uu marka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ku so aroortay mutawaatirada ah oo uu odhanaayo man yadcuunii ha astajiiba lah yaa i baryayaan ka ajiibaa yaa wax weydiisanayaan siiyaa yaa i dembidhaaf weydiisanayaan u dembidhaafaa allahna siduu doono usoo degaa yanzilu kayfa yashaa sidii salafku ay yidhaahdeen cabdullahi mubaarak wakayru siduu allah doona ayuu u soo degaa qaabka soo degitaankiisana ma garanayno sida marka waxa weyaan markaa laynoogu sheegay bes baynu u rumaynaynaa kayfka iyo qaabkana ma garanayno numinu bihi kama warad sida nebigu u ilaaqayn u ilaaqayna kayfiyad iyo tafsiil la geli mayno laakiin nusuulka ilaahay nusuulka khalqiga lama mid ah wahaakada marka wakhtigaasaa afdal ah oo fadli badan laakiin qofkii ka baqa oo is yidhaahda warar maad kici weydaa waxa markaa u fiican inaanu markaa waxaweye seexan isagaan wetriyaysan ee fiidkii usii wetriyaysto qofkiis yidhaahdo armaad kici weydaa oo ka baqaya inuu kici waayo marka horeu sii wetriyaysanaya qofkii laakiin rajaynaya inuu kacayo u badinaya iyagoo weli waagu aanu dilaacin wuxuu wetriyaysanaya waqtiga soo dhowaadka inuu wetriyaysto afdal ah oo fadli badan asxaabta nebiguna sala allahu aleyh wasalam mid walba waa samayn jireen qaarna waxay samayn jireen intayna seexan bay witriyaysan jireen qaarna waxay samayn jireen markay soo kacaan soo dhowaadkii ayay witriyaysan jireen mid walba waa dhici jirtay marka saas aawadeed waxa markaa ay ku xidhantahay qofka xaalkiisaay ku xidhan tahay hadduu rajaynaayo inuu kacayo dib buu witriga u dhiganaya hadduu laakiin aanu rajaynayn oo ka baqaayo inuu kici waayo horuu ka witriyaysanaya waintahaa witruhu ila saxar waxaa loo jeedaa goortaasuu ku dhammaaday waxaa laga tilmaamaya yacnii aakhirkii wakhtigaasuu u badnaa wakhtigaa inuu witriyaysto ayuu u badnaa xadiidka kun iyo boqol iyo koob iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afar iyo konton wa ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaaddiinna ta ugu dambaysa ka yeela bileyli habeenka gudihiisa xaalay dhacaysa ama bileyli habeenka gudihiisa ijcaluu aad ku tacalluq baad waa darfiyo ay fileyli witran witri ka yeela salaadiinna ugu dambaysa habeenka gudihiisa waxaa ka yeeshaan witran witri ka yeela oo salaada sunnayaasha waxaa ugu dambaysiisaan witriga billeyli waxaad ku tacalluq siisaa ijcaluu muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa salaadaha sunnayaasha ee habeenkii la tukanaayo in witriga lagu dambaysiiyaa inay tahay sida fiican oo iyada laga dhigo aakhir qiyaamu leylka lala imanayo waa la hormarinayaa laakiin witriga ayaa markaa la dambaysiinayada aakhir noqonaysa oo lagu khatimay iyadaa lagu khatimay saas iyadaa weeye amarka caynkaa la amrayana waxaa looga jeedaa istixbaab baa looga jeedaa minay saasi fiican tahay oo mustaxab tahay oo sunno tahay baa laga tilmaamaya laakiin haddii ruuxii marka waxa weeye markuu witiraystay dabadeed ay u muuqato haddana sunnayaal kale inuu la yimaado way u bannaan tahay ma samayn karaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa dhacday sunnayaal kale inuu ka dambaysiiyey witrigii oo laba ragcadood inuu ka dambaysiiyey waa dhacday axaadiis bay ku soo aroortay sixaaxa labada ragcadood uu ka dambaysiiyeyna waxay ahayd marka iyaduna sunnay ahayd yani marka waxa qiyaamu leylkun ka mida ayay ahayd bal waxaa soo aroortay sunno qawliyo laba ragcadood in laga dambaysiiyo sheegayaana waa soo arooray saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra waxaa looga jeedaa witriga kollayba ha ka tegina oo sida awalka loogu isticmaalo shaygaa awal kala kaalaya yacni waxa weeyaan u dheereeya iyo ihtimaam iyo ku dadaal looga jeedo wakhtiyada qaarkood ee awilkii xaqiiqiga ahaa inay u dhacayn ayaa wakhtiyada qaarkood aakhirkuna u dhacaa aakhirkii xaqiiqiga inaan looga jeedin ee laga tilmaamayo kolleyba ha ka tegina marka culamada qaar baa waxay yidhahdeen yani inay ilaaba ilaa u dambayso marka waxawan yani muraadku maahee wuxuu u dhacayaa ku dadaalo ha ka tegina witriga witriga ha ka tegina ayuu u dhacaya oo hadday sidani markaa tahay afdal bay yidhaahdeen dee nebigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood kama dambaysiiyeen mana yidhaahdeen waxa weeyaan laba ragcadood marka dambe tukada marka daahirka axaadiiska la soo wariyeyna wuxuu tilmaamayaa kaannahu inay caado u ahayd inuu ka dambaysiin jiray hadday banaamijawaas ahaan lahaydna hal mar baa ku fillaan lahaa hal mar ayaa ku fillaan lahaa marka si khilaaful afdala dee nebigu markaysaga ma joogteeyeen ama markaysaga si badan ulama yimaadeen ama kuma noqnoqdeen calaa kulli xaal saasaa layidhi amarkan cala kulli xaal wujuub ma aha oo markaa lama odhanaayo qofku markaa witri hadduu tukado salaad kale oo sunno ah yani marka dambe lama iman karo saa lama odhanayo saas aawadeed wejiga markaysaa markaa laga soo wariyo saxaabina waaba laga sheegay culammada qaarkoodna ay qaateen saxaabina laga soo wariyey oo ku saabsan hadduu qofku fiidkii witriyaysto oo soo dhowaadkii uu kaco ama goor dambe oo ay u muuqato sunno dambe oo qiyaamuleyla ah inuu la yimaado ragcaddii horu ragcad kale ku darayaa ragcad kale ayuu ka dabageynayaa da wakhtaa udhexeeya badan ragcad kale uu ka dabageynaya dabeedna shafcibay isku noqonaysa dabeedna wixii kale u muuqdae sunnayaaluu tukanayaa markuu dabeedna tukado dabadeed buu haddana witri la imanaya qaabka noocaasi kolley sida saxiixa maaha waa laa witraani fii leyla habeen keliya laba witri lalama imanayo oo mashruuc ma aha in laba witri lala yimaado ragcaddan iyo ragcaddaasina inay ishaleelayaan daliil bay u baahantah ya witrinimadii ka baxayaan haddii waxa weeye markaa witrinimadii ay kaga baxayaan witri dambo lala yimaado laa witraani fii leyla maxaa loo yidhi laa witraani fii leyla marka calaa kulli xaal sida saxiixa waxay noqonaysaa haddii ay marka uu nashaad kala helo inuu sunnayaal kale iska tukado ayay noqonaysaa laakiin waxa weeyaan marka aan ragcad kaleo witriga ka baabi'inaysa inuu ka dabageeyo ayna marka waxaweyn yani markaa mashruuc u ahayn xadiidka kun iyo boqol iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan iyo konton wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal awtiruu qabla an tusbixuu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam awtiruu witriyaysta oo salaadda markaa witriga ah ee sunnaha ah tukada qabla an tusbixuu intaydan waa bariisan ka hor witriyeysta waa beriisaskana waxaa loo jeedaa waagu intaanu dilaacin alfajr asaadiq waaga dhabta ah intaanu dilaacin ila waaga dhabtii hadduu dilaaco la subxaysayo wakhtigii subaxaa la gala asbaxa hamzadu waa lidukhuul asbaxa yusbixu ya tusbixu waa hamzadu waa lidukhuulo wakhti sabaax intaydaan gelin wakhtigii subaxnimada rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey marka goorta witriga u dhacaysaa waxa weeye wakhtigeeda ugu dambeeya waa qabla alfajri asaadiq waaga dhabta ahi intaanu dilaacin ka hor waaga dhabta hadduu dilaaco wakhtigii witri waa tegey xilligiisii baa baxay ya wixii intaa ka dambeeya haddii lala yimaado qaday noqonaysaa qalle ya qalle ayay noqonaysaa wixii ka dambeeya laakiin waxa weeye wakhtigeedii yani wuxuu ku eg yahay waaga dilaaciis waaga hadduu dilaaco khalaas wakhtigii witri waa baxay marka intaydan subaxaysanoo wakhtiga subaxnimada gelinoo waagu dilaacin intaa ka hor witriyeysta xadiidka kun iyo boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix iyo konton wa caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yusallii salaatahu billeyl caaisha waxay sheegtay ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu kaana yusallii salaatahu wuxuu tukan jiray salaaddiisa bileyli habeenka gudihiisa ayuu tukan jiray wa hiya muctaridatun bayna yadayhi wuxuu tukan jiray walxaal hiya caa'ishi muctaridatun ay yacni marka gudban tahay oo jiifto bayna yadayhi hortiisa yacni markaa ay jiifto fa idaa baqiya alwitru markuu witrigu baaqi noqdo witrigu markuu u hadho ayqadahaa waa toosin jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam fa awtarat way witriyeysan jirtay rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo u sugnaatay muslim waxaa ku sugnayd fa idaa baqiya alwitru markuu witrigu baaqi noqdo qaala wuxuu odhan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam quumii kac buu odhan jiray oo fa awtirii witriyeyso oo salaadda witriga tuko yaa caaishatu caaishaay saasuu ku odhan jiray xadiidkanna wuxuu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qiyaamu leylka tukan jiray caaishana hortiisa ay jiifi jirtay wakhtigaa uu tukanaayo axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay guryuhu waa yaraayeene inay wakhtiyada qaarkood halka uu nebigu ku sujuudaayo addimada kusoo kala bixin jirtay markaa dabeedna marka uu doonaayo inuu sujuudo ayuu qandhiifan jiray markaasay ka laabi jirtay markaasuu ku sujuudi jiray marka waxay ku tusinaysaa yacni sida waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu tukanaayo siduu gurigu u yaraa waa ku tilmaamaysaa waxaa kaloo ay taasi ku tilmaamaysa qof dumari inay hortiisa jiifto ninkii oo tukanaya inaynay salaaddiisii waxba yeelayn xadiiskii sheegayo horumarka salaadda dumarku ay hor maraan salaadda inay goynayso tilmaamayaa inaan jiifistu la mid ahayn baa xadiiska laga qaadanaya xadiiskaasi wuxuu diidayaa kale muruurkuu diidaya qofka dumari hadday hor ninka tukanaya hadday hormarto salaaddii waa goynaysaa waa goynaysaa baa marka xadiisku tilmaamaya laakiin markaa jiifku dee lama mid aha waa ka duwan yahay maadaama uu sidaas yahay muruurkii lama mid ahaa marka xukunkii muruurka yeelan maayo marka masaladan iyo masaladaasi marka waa kala duwanaanaysa ka axaadiiskaa kale sheegayana waxay ku gaar tahay horumarka la hormaraayo kanna wuxuu ku saabsan yahay jiifista la jiifaayo oo qof dumari jiifayso yacni markaa ninkii oo tukanayo hortiisa ay jiifayso ayuu ku saabsan yahay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha inuu amri jiray inay witriga la timaado yacnii qiyaamu leylka waa iska tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wetriga keliya u baaqi noqdo witriga keliya u harsan yahay ayuu odhan jiray kaco tuko witri tuko marka witriga in ehelka la amrayo ayaa laga qaadanaya oo ninku xaaskiisa uu amraayo inay witriyaystaan oo witriga la yimaadaan inuu amrayo ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo boqoliyo afariyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo toddobiyo konton wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal baadiru subxa bilwitri ibnu cumar wuxuu nabiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam baadiru subxa subaxa u dheereeya oo marka waxa weeye kala hormara subaxa ka dheereeya oo kala hormara bilwitri witri kala hormara bimacnaa intaan subaxu soo gelin witrigii sameeya la kaalaya kaannahu ilala beratamaayo oo laleeyahy ka dheereeya rawahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey waxaanuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa xadiiskan muslim baaba soo wariyey marka sheekha saha waa ku dhacay caadada ahlucilmiguna waxay tahay xadiidku hadduu ku sugan yahay labada saxiix mid ahaan ku sugan yahay inaan marka waxa masder kale loo nisbaynin oo lagu kaaftoomin oo aan laga tegin marka bukhaari ama muslim aan laga tegin xadiiskanna wuxuu ku sugan yahay muslim buu ku sugan yahay waa fi saxiix muslim marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa subaxa in lagala hormaro witriga oo markaa hor laga sameeyo intaan subaxu soo gelin ayaa laga qaadanaya marka waxaa laynagu baraarujinaya aakhirka wakhtigii witriga ee ugu dambaysaa laynagu baraarujinaya xadiiska kun iyo boqol iyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo konton wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam man khaafa an laa yaquuma min aakhiri alleyli falyutir awalah rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam man khaafa ku kastoo ka baqa anlaa yaquuma inaanu kicin min aakhiri alleyli habeenka dabayaaqadiisa inaanu kicin ku kastoo ka baqa falyutir awalah ha witriyeysto habeenka awalkiisa qaybtiisa horaa witriyeysto oo fiidkii ha iska witriyeysto waman damica ku kastoo rajaynaya an yaquuma inuu kaco aakhirahu habeenka aakhirkiisa inuu kaco rajaynaya falyuutir ha witriyeysto aakhira alleyli habeenka aakhirkiisa ama dabeeqadiisa ha witriyeysto fa ina salaata aakhiri alleyli mashhuuda nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam fa ina salaata aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa in la tukadaa salaadda wakhtigaa la tukadaa mashhuudatun waa mida lasoo xaadirayo oo malaa'igtii baa soo xaadiraysa oo ka markhaati noqonaysa wadalika afdal kaasaana fadli badan in habeenka dabayaaqadiisa la tukada afdal ah waqhta nusuulilaahi rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey tafsiilkii aynu soo sheegnay xadiidkan baa tilmaamaya oo ruuxa ka baqaya inuu markaa kici waayo habeenka aakhirkiisa awalkiisu witriyaysanaya falyuutir walah waana sida saxaabta nebiga sala allahu alay slam qaar ka mida ay samayn jireen oo abu hurayra ka mid ahaa abu hurayra ma seexan jirin isagaan witriyaysan ya dee nebigaana markaa kula dardaarmay xadiiska soo socdaynu ku arki doonaa dardaarankaa nebigu fulinayey ya dardaarankaa nebiga waa an uutira qabla an arquda saas aawadee caadadiisu waxay ahayd intaanu seexan inuu witriyaysto saasaa caadadiisu ahayd marka kii yacni ka baqaya inuu kici waayo awalka habeenkii ha witriyaysto awalka habeenkii waa witris kii laakiin rajaynaya oo u badinaya inuu kici doono u badinaya witriga wuxuu u dhiganayaa habeenka dabayaaqadiisu u dhiganaya waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam salaada aakhiruleylka la tukadaa habeenka dabayaaqadiisa dambe ama aakhirkiisa dambe iyo soo dhowaadka la tukadaa in la soo xaadirayo malaa'igtaa soo xaadiraysa malaa'igtii baa ka markhaati noqonaysa oo soo xaadiraysa marka waxa weeye waa mashhuuda afdal inay tahayna xadiisku waa nasgaraynayaaba wadalika afdal sidaas ayaa fadli badan waayahay baabka laba boqol iyo lix baabu fadli salaati duxa salaadda barqadii la tukado ee duxaa la yidhaahdo fadligeedu u baab yahay wa bayaani aqaliha iyo inta salaatu duxaa ugu yar caddaynta la caddaynayo u baab yahay wa akariha iyo inta salaatuduxaa ugu badan caddaynta la caddaynayo u baab yahay wa awsatiha iyo inta dhexdhexaadka ah ee ugu dhexdhexaysa ragcadaha salaada duxada inteebaa dhexdhexaada intee se ugu badan intee se ugu yar inta yani ugu dhexdhexaysana caddaynta la caddaynayo u baab iyo waalxasi cala almuxaafadati calayha iyo tirtirsiga la tirtirsinaayo la boorinayo ilaalinta salaada duxada la ilaalinayo la tirtirsinaayo la boorinayo ayuu u baab yahay salaada duxadu waa salaad barqadii la tukanayo wakhtiga la tukanayaana wuxuu ka bilaabmaa marka qoraxdu soo baxdo dabadeed oo qadra rumxin waran in la egna arlada sare ay uga kacdo arlada sare uga kacdo markaynu leenahay waxaynu ka tilmaamaynaa waa ru'yatulcayn sida aragtida ishu u arkayso oo qoraxdu dhulka kama soo baxdee samaawaadkay ku sugan tahay marka dee arlada shaqa kuma leh laakiin qofka marka waxaweya sidaa u eegayaa markay qoraxdu soo baxayso kaanahu arladii ay ka soo baxdoo kale ishiisa u susinaysa taasaa waxaa la yidhi arladii waa inay sare uga kacdaa yani qadra rumxin laga tilmaamaya marka hore de mid arladii shaqo kule maaha masaafo fara badan bay dee u jirtaa arladii laakiin ru'yatulcaynkaa looga jeeda bixasabi maa yara marka qadarka waa inay sare uga kacdaa wakhtigaasay bilaabantaa wixii istiwaaga ka horreeyana waa joogtaa samada bartankeeda marka qoraxdu gaadho wixii ka horreeyana waa joogtaa xilligeedu wuxuu ku baxayaa istiwaaga markay gaadho qorraxdu samada bartankeeda ay gaadho wakhtigii duxa waa baxay intaa ka dhex leh salaaddii duxadu waa joogtaa rakacaadkeeda waxaa ugu yar laba ragcadood baa ugu yar laba ragcadood baa ugu yar sida mukhtaarkee la doortayna siddeed ragcadood baa ugu badan xadiis labiyo toban sheegaya waa jiraa laakiin xadiiska waxba ku jira yacni sanadkiisa waa laga hadla marka sida jamaahiirta culammadu qabaan siddeed ragcadood baa ugu badan bacdi xadiiskaa kale aqbalayna waa jiraano yani ilaa labiyo toban waa la gaadhsiin karaa marka inta ugu yari waa laba ragcadood inta ugu badanna waa siddeed ragcadood cinda aljumhuur inta ugu dhexdhexaysana waa afar ragcadood xadiiska kun iyo boqol iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaal iyo konton can abi hurayrata radi allahu canhu qaala awsaanii khaliilii sal allahu alayh wasalama bisiyaami alaaati ayaamin min kulli shahr abi hurayra waxa uu yidhi awsaanii waxaa ii dardaarmay khaliilii yani khaaliilkaygii ii dardaarmay oo rasuulka ah sala allahu aleyh wasalam kii aan aadka u jeclaa jacayl darajatulkhulla gaadha aan jeclaa ayaa ii dardaarmay wuxuu igu dardaarmay bisiyaami alaaati ayaamin saddex maalmood inaan soomo min kulli shahrin bil kastaba saddex maalmood inaan ka soomo ayuu ii dardaarmay wa ragcatay duxaa labada ragcadood ee salaatuduxahana waa ii dardaarmay inaan salaaddaa barqada la tukanayo laba ragcadood tukado waa qadarkii ugu yaraaya wa an uutira qabla an aquda iyo inaan witriyaysto oo salaad witriya tukado intaanan seexan ka hor habeenkii intaanan seexan ka hor inaan witri tukado muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alimaamu nawowi waxau yihi raximah ullah waliitaaru qabla annawmi witriyaska witri lala yimaadaa qabla nawmi hurdada ka hor witri in lala yimaadaa innamaa yustaxabbu waxaa loo jeclaysanayaa loo sunnaynayaa qura liman laa yasiqu bilistiqaadi aakhira alleyl kaan ku kalsoonaanaynin bilistiqaadi baraarugga uu baraarugaayo ou toosaayo aakhira leyli habeenka aakhirkiisa inuu toosaayo kii aan taa ku kalsoonayn baa loo jeclaysanayaa loo sunnaynayaa oo loo fadilayaa inuu fiidkii witriyaysto intaanu seexan ka hor fa in wasiqa hadduu ku kalsoonaado inuu kacaayo fa aakhiru leyli afdal habeenka aakhirkiisa inuu tukado witriga ayaa afdal oo fadli badan xadiidkan waxaa ku sugan abu hurayra inuu yidhi awsaanii khaliilii saaxiibkayga ana aadka u jeclaa ayaa ii dardaarmay ka ana aadka u jeclaa waa jacayl darajat lkhulla gaadhaayo waxaa soo arooray xadiis saxiixa ku sugan oo tilmaamaya innii abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan laattakhadtu abaabakrin khaliilan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii abra'u ila allaahi allah baan u beri noqonayaa uga beri noqonayaa inuu khaliil iiga kiin mid noqdo mid khaliil ahi walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila cid ummaddayda ka mid a ah haddaan khaliil ka dhigan lahaa abubakar baan khaliil ka dhigan lahaa walaakina allaha ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila xadiidkaa saxiixiya kan see loo kulminaya jawaabtu waxay tahay yacnii taa uu nebigu diiday waxa weeyaan inuu cid ummadda ka mida ah ama cid makhluuqa uu ka dhigto isagu khaliil nebigu ka yeesho taasaa xadiisku diidaya laakiin cid asxaabtii nebiga ka mida calayhi asalaatu wasalaam wa ridwaan ullaahi cala asaxaabati ajmaciin inay yagu rasuulka ka dhigtaan khaliil yagu darafkooda ka dhigtaan taa la diidi maayo waa kala duwanta ta uu nebigu diiday waxa weeyaan inuu isagu khaliil ka yeesho nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu cid ummadda ka mida khaliil kama dhigan khullada ilaahay buu ku kaaftoomay laakiin asxaabta qaarkood ayaa nebiga khaliil ka dhigtay yagu xagga cindigooda bay khaliil ka yeesheen oo nebiga jeclaadeen jacayl gaadhsiisan darajatulkhulla saasayna isaga hor imanay abu hurayre oo keliyana kama dhicine awsaani khaliili khaliili saxaabo kaleba waa isticmaaleen nebiga waa ku isticmaaleen tacbiirka noocaasa waa ka cabireen akara min saxaabiyin bay ka soo aroortay marka iyagaa darafkooda ka dhigtay ee nebigu kama yeelan abu hurayrena khaliil kama dhigan laakiin abu hurayre isagaa khaliil ka dhigtay nebiga calayhi salaatu wasalaam saasay ku kala duwanaatay wuxuuhi wuxuu igu dardaarmay saddex shay kow bil kasta inaan saddex maalmood soomo alxasanatu bicashri amhaaliha marka toban lagu dhufto waxay ka dhigan tahay kaannahu bishii o dhan uu soomanaa ayay ka dhigantahay laba ragcadood duxana waa igu dardaarmeen waa intii duxada ugu yaray waa shayga labaad shay saddexaadna waa igu dardaarmo inaan witriyaysto intaanan seexan ka hor taana waa igu dardaarmeen marka mawdicu shaahid hadda wuxuu u keenay waa ragcatay duxaa marka qadarka duxa ugu yari waa laba ragcadood marka cala alaqali intaa waa inanu ka tegin inuu ka badiyo mooyaane waa inaanu intaa ka tegin in ruuxu la yimaada waayahay xadiiska kun iyo boqol iyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lixdan wa abi darin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal yusbixu cala kulli sulaama min axadikum sadaqa yusbixu waxaa ku ahaada ama yusbixu waxaa ku waabariistaa calaa kulli sulaama xubin kasta oo min axadikum midkiin ka mida sadaqatun sadaqa ayaa ku waaberiisata ama sadaqa ku sugnaata asbaxa bimacnaa kaynuunadii loo fasiro sayruura labada weji waa sheegeen culammadu fa kullu tasbiixatin tasbiix kasta oo subxaana allah la yidhaahdaa sadaqatun sadaqad weeye wa kullu taxmiidatin mahadnaq kasta alxamdu lilah la yidhaahdaa sadaqatun sadaqad weeye bimacnaa ajar sadaqadeed baa lagu helaya sadaqadda fadligii iyo ajarkii laga helaayey ajar la mida ayaa laga helayaa baa loo jeeda wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allahu in la yidhahdo tahliisha waxaa loo jeedaa laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu orodka la odhanayo kastaana sadaqatun sadaqad weeye waa laa ilaha illa laysi wa kullu takbiiratin takbiiro kasta oo bimacnaa waxaweye allahu akbar la yidhaahdo weynayn kastoo allah la weynaynayo allahu akbar la yidhahdaa sadaqatun sadaqad weeye yacni ajar sadaqadeed baa lagu helaya wa amrun bilmacruufi sadaqa wanaag in cid la faraa oo la amraa sadaqatun sadaqad weey yani ajru sadaqa ku sugan wanahyu can ilmunkar reebis xumaan la reebaana sadaqatun sadaqad wey wayujziu min dalika waxaa ka gudaya kaas madkuurkaa lasoo sheegay oo ah markaa sadaqaddaa ku waabaraysanaysa xubin kastoo xubnihiisa ka mida iyo isgoosiyadiisa ka mida lafuhu meelaha ay ka xidhiidhsan yihiin ay ka kala go'an yihiin ragcataani laba ragcadood labada ragcadood oo yarkacuhumaa uu rukuucaayo bimacnaa uu tukanaayo oo min aduxa duxa ah. laba ragcadood duxa ah uu tukanaayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa xubnaha bini aadamka mid walba sadaqad in laga bixiyo ayaa markaa saaran oo mu'akad ah yacni waa sunno la adkeeye sadaqaddaa in laga bixiyo maadaamuu ilaahay xubnihiisii ruuxa uu caafimaad qab iyo nabadgelyo ku siiyey inuu ka shukri naqaa saaran marka xubnaha qofkuna dee waa fara badan yihiin xadiis kalaa sii caddaynaya oo tilmaamaya inta xubnood ee qofku leeyihi oo saddex boqol iyo lixdan xubnood inuu qofku leeyihi lafihiisu xubnaha ay leeyihin meelaha kala goosyada ama laabatooyinka ama lafilaf kale uga timaado oo marka ay ka kala go'an yihiin waa saddex boqol iyo lixdan xubnood wey nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam marka saddexdaa boqol iyo lixdankaa xubnood mid walba inuu waa kastoo beriyey sadaqad ka bixiyo ya caafimaadka ilaahay u geliyey wasaqad kala yimaado baa fiican acmaashan oo dhan hadduu la yimaada mid walba waa sadaqad hadduu alxamdu lilah yidhaahdo hadduu allahu akbar yidhaahdo hadduu subxaan allah yidhaahdo hadduu wanaag faro hadduu xumaan reebo hadduu cid caawiyo hadduu marka waxaweyn yani cid markaa taageero hadduu kurbo cid ka faydo hadduu markaa dikri kale ku hadlo yacni khayr kastoo uu sameeyaa sadaqad buu noqonay dee haddii ashyaadaasoo dhan marka mid walba uu is yidhahdo xubin ka samee dee way ku fara badanaysa intoo dhanba waxaa ka gudaya laba ragcadood oo duxaa uu tukado ayaa waxay ka gudayaan sadaqadii laga rabay ee sunnada mu'akadka ahayd inuu xubin kasta ka bixiyo oo jidhkiisa ka mid a ruuxu subax kastoo waa beriyey hadduu labada ragcado tukado waxa weeye khalaas waa dhammeeyey xaggaa wixii kale uu la yimaadaa waa ziyaado kale ziyaado kale wey halkaa waxaa laga qaadanayaa fadliga salaatu duxa ay leedahay maadaama saddex boqol iyo lixdanka xubnoodba sadaqadii la yidhi in laga bixiyo fiican in laga bixiyo fiican laba ragcadood duxi ay ka wada gudayaan dee fadliga salaatuduxa inuu weyn yahay baa halkaa laga qaadanaya laga garanaya xadiiskaa tilmaamaya saddex boqol iyo lixdankana ee xubnoodna waxay ka mid tahay yani marka min dalaa'ili nubuwati ashyaada caddaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaysa ayay markaa ka mid tahay waayo beri dhoweyd baa la ogaaday yani waxaweye gaalidu ay ogaadeen waagii hore waxay odhan jireen intaa way ka helin xubnuhu qadar labaatan xubnooda baynay waagaa hore helin ama wax ku dhow berdhawooda aan fogaynba ma aqaan sano gudaheed malaawiyanba ayay waxay ogaadeen xubno yaryaroo kale inay jiraan bay heleen ya wakhtiga helayaan waa dhowda yani wakhtiga helayaan waa waqti dhow wey waa sagaashankii wixii ka dambeeyey markaasay ogaadeen inay waxa waxaweeye marka xubnuhu ay saddex boqol iyo lixdan xubnood yihiin in alla intii ka horraysay waxay lahaayeen may ma gaadhan intaa waa ka eryiin marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waxyaalaha caddaynaaya ee faraha badan leh ayaa xadiiskaasina ka mid yahay xadiiska kun iyo boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo koob iyo lixdan wa caa'ishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yusalli duxaa arbacan rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa salaatu salaatuduxaa mid tukada afar ragcadood ayuu tukan jiray wayasiidu maa shaa allah wuxuu ziyaadin jiray oo kordhin jiray ee intuu doono ayuu ka badin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam afar ragcadoodna waa tukan jiray rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey macnaheedu waxay noqonaysaa afarta ragcadood waa daa'imi jiray laakiin wakhtiyada qaarkood waa ka sii badin jiray ayay noqonaysaa waayahay xadiidka kun iyo boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo lixdan can ummi haani faakhitata binti abi aalibin radia allahu canha qaalat ummi haani waxay sheegtay oo ina abi taalib ah magaceedana la odhan jiray faakhita qaalat waxay tidhi dahabtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan markaa qabtay oo aaday xagga rasuulka sala allahu aleyh wasalam maalintii ee fatxi fatxu maka maalintay dhacday ayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam halkuu joogay ayaan markaa yacni ugu kici timay ama ku aaday fawajadtuuhu yakhtasil fawajadtuuhu waxaan la kulmay yakhtasilu xaaluu maydhana ayaan la kulmay wajadadu tii liqaaga ahayd iyo musaadafada hadday tahay hal mafcuul keliyay qaadataa marka jumlada ka dambaysa xaal baa laga dhigaya waana tii waxa weeye ahayd bimacna alliqa walmusaadafa fain tajid daacifatin falicillatin laa yadlimu marka yakhtasilu waa la xaalaynaya fawajadtuhu waxaan helay bimacnaa la kulmay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yakhtasilu xaala kownihi mughtasilan xaaluu yahay mid maydhanaya ayaan la kulmay falammaa faraqa min guslih markuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam ka faaruqay maydhashadiisii sallaa amaaniya rakacaat wuxuu tukaday siddeed ragcadood buu tukaday siddeed ragcadood ayuu tukaday wadalika duxa kaasina wuxuu ahaa yacni duxu ahaa salaatu duxe ayay ahayd muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa hada mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim kanna riwaayaadkii muslim riwaayo ka mida lafdigeedii weeye ee oo kooban waa mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslimin intu waa isu idaafaysantahy riwaayaadkii muslimiid ka mida lafdigeedii oo lasoo koobay weeye oo ikhtisaar lagu sameeyo iyadii aan lasoo wada guurin oo lasoo wada rarin xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa salaadda duxada siddeed ragcadood wakhtiyada qaar in la tukan karo ayaa laga qaadanaya marka laba in la tukado afar in la tukado siddeed in la tukado intuba waa soo aroortay intuba waa soo aroortay inta ugu yari waa laba jumhuurku waxay qabaan inta ugu badanna waa siddeed inta ugu dhexdhexaysana waa afarta waa afarta weeye mudaawamada markuu qofku wax daa'imaayo diidi mayso marmar inuu ka badiyo mudaawamadii muxuu samaynayaa intaasaanu ka hoos maraynin masalan oo kale hadduu doonaayo afar inuu daa'imo mar walba afartuu la imanaya laakiin wakhtiyada qaarkood hadduu nashaad helo waa ka sii badinaya oo fii bacdi alaxyaan ayaa markuu nashaad helo intii in ka badan u tukanaya qadarkiisii mudaawamaduna waa u jirtaa fadiilada ziyaadada ana wakhtiyada qaar waa helaya ee uu yimaado baabka laba boqol iyo toddoba baabu tajwiizi salaati duxa min irtifaaci shamsi ila zawaaliha salaadda duxada bannaynta la bannaynaayuu u baab yahay waxaa la bannaynayaa min irtifaaci shamsi qoraxda kornoqoshadeeda ay ka kor noqotay dhulka marka lagu eego biru'yati alcayn aragtida isha ay ka kor noqotay qadra rumxin yacni waran in la eg laga soo bilaabo ilaa zawaaliha ilaa qoraxdu samada bartankeeda ay ka iilanayso xaggay u dhacayso u iilanayso ilaa wakhtigaa laga soo gaadho in salaadda duxadu bannaan tahay ayuu u baab walafdalu sida fadliga badan lihi an tusallaa waa in la tukado salaadda duxada cinda ishtidaadi alxarri markuu kulku darnaado oo qoraxdu kululaato wakhtigaa in la tukado weeye wakhtiga harsoo korka ay tahay ama koob iyo tobannadii wixii ka dambeeya iyo wairtifaaci duxa iyo marka waxaa duxadiina ay kor noqoto oo bimacnaa qoraxdii ay sare u sii kacdo oo xaggii duhurka ay ku soo dhowaato wakhtigaasaa sii fadli badan in la tukado sheikhu wuxuu tilmaamay raximahullah salaadda duxadu inay bannaan tahay laga soo bilaabo marka qoraxdu arlada sare uga kacdo marka aragtida isha lagu eegaayo qadar marka waran ah laga soo bilaabo ilaa wakhtiga duhur soo gelayo oo qoraxdu samada bartankeeda ka iilanayso inay duxa joogto duxana la tukan karo daahirka hadalkiisa marka la eego waxaa soo gelaya wakhtigii istiwaagu waa soo gelaya qorraxdu markay samada bartankeeda taagan tahay xaaladdaasi waa soo gelaysaa wakhtigii duxadu ay bannaanay iyadoo wakhtiga dee istiwaagu iska yahayba wakhti iska yaro waa laxda waa ilbidhiqsi ya wakhti badan maaha laakiin sida fiican waxay tahay maa qabla dalik in laga dhigo oo la yidhaahdo yani ila istiwaa'i shams qoraxdu markay bartamaysato samada oo bartanka ay taagan tahay wixii ka horreeya oo aan wakhtiga markaa istiwaaga lagu darin saase ajwad ah oo fiican waay wakhtigaasi xilli duxa xilli duxa maaha shaarixa laftiisu sidan marka waxa weeye uu nawowiilun buu tawjiihinaya wuxuu tilmaamayaa un markaysaga in eh, de wakhtigaasina uu soo gelaayo marka hadalka uu yidhi ayuu markaa doonayaa inuu yacni yidhaahdo tabacnimo ayaa markaana isaga raacda waayah afdalkuse waxa weeye in wakhtiga ay duurku soo dhowaado eh, waxa weeye harsokorka ay tahay ama koob iyo tobannadii wixii ka dambeeyoo kale awqaaddaas marka inay fadli badan tahay xadiiska kun iyo boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo saddexiyo lixdan can zayd bni arqama radia allaahu canhu annahu ra'aa qawman yusalluuna min adduxa zayd ibni arqam waxaa laga sheegay annahu ra'aa annahu ay ana zaydan inuu zayd ra'aa arkay qowman rag inuu arkay yusalluuna tukanaya min adduxa yacni salaaddii duxada tukanaya ama duxa aawadeed u tukanaya faqaala waxau ihi zayd ama laqad calimuu ana asalaata fii hayri hadihi asaacati afdal ama laqad calimuu amaadu istiftaaxun baa looga jeeda hadalka ugu furfuranaya kaannahu in leeya hooyaay ama yani wax la mida laqad calimuu waxay ogaadeen ana asalaata in salaadu fii hayri hadihi asaacati saacaddan gooraan ahayn la tukadaa afdalu inay fadli badantay ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaala waxa uu yidhi salaatu alawaabiina xiina tarmadu alfisaal salaatu alawaabiina kuwa xagga allah u noqoshada badani ee taacada ku dadaalaya toobadkeenka badani salaaddoodu xiina tarmadu alfisaal waa goortay cagagubiyooto ama raramooto alfisaalu nirgaha yaryari goortay raramoodaan ya ee ciddu intay kululaato diirto ay cagagubiyoodaan nirgaha yaryari goortaas weeye alfisaalna waxaa loo jeedaa waa nirgaha yaryari rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey bimacnaa wuxuu u jeedaa wakhtigaasaa fadli badan buu u jeedaa tarmadu bifatxi taa'i waalmiim ta'diyo miimku waa kordhigan yihiin waxay ku sugan tahay ta'da kordhigeeda iyo miimka kordhigiisa wa bidaadi almucjama daadka dhibicda lena waa ku sugantah tarmadu yacnii shiddat alxar wuxuu u qasdayaa uga jeedaa kulka daran buu uga jeedaa waalfisaalu jamcu fasiil fisaalna waa fasiil oo mufrada jamaciisii weeye wa huwa asagiiru min alibil waa yani waxa weeye nirigaha yaryar weeye waa niriga ama nirigta weeye asagiir waa kaayar marka waxaa laga qaadanaya xadiiskanna salaatu duxahu waxay ku fadli badan tahay marka barqo kulul ay noqoto ama waxa weeye markaa duhurku soo dhowaado awqaaddaasay ku sii fadli badan laakiin jawaaska haddii laga hadlaayo wuxuu markaa bannaanaanshaha ay bannaan tahay in la tukadaa u bilaabmayaa marka qoraxdu arlada sare uga kacdo qadra rumxin waran in la eg qiyaastii ay sare uga kacdo inay arlada sare uga kacdo qiyaastii qadar marka waran la egna waxaa laga eegayaa markii qoraxdu soo baxday laga bilaabo waa in zaman ka soo wareegaa marka culammada qaar waxay ku qadarayaan inay markaysaa waxaa labiyo toban miridh ilaa markaysaa shan iyo toban miridh inta udhaxaysa inay noqonayso haddii shan iyo toban miridh la gaadho kollayba waxa weeye markaa qad irtafacat intaa waa ka kor noqotay bacdi ka yaraynay waa jiraan laakiin ilaa labayo toban mirir ama ilaa waxa weeye markaa shan iyo toban daqiiqo ayaa axwad ah in loo kaadiyo waxaan looga jeedaa u aragtida ishaa looga jeedaa saasaa looga jeeda intaa hore saacaddii nahyiga weeyo waa laga reebayaa in salaadaan sabab lahayn la tukado waa la diidaya oo qorraxdu markay soo baxayso waxay ka soo baxdaa laba geesoo shaydaan dhexdood bay ka soo baxdaa goortaana gaaladaa u sujuudda waa u tukataa yacnii qoraxday u sujuudayaan oo caabudayaan marka dee muuqaalkii in laga shabbaha lama doonayo muslim hadduu tukado inuu ilaahay dartii u tukanayo waa la garanaya ya ee haddana waxaa la diidaya tashabuha ficilku isu ekaanayo ayaa la diidaya taasaa la diidaya baabka laba boqol iyo siddeed baabuulxasi cala salaati taxiyati lmasjidi birakcatayn tirtirsiga ama boorrinta la boorrinaayo u baab yahay calaa salaati taxiyati almasjid salaadda taxiyatulmasjidka ah la boorrinaayo yani waxaa weeye taxiyatulmasjid salaan masjidka la salaamayo loo tukado oo salaanoo kale ka dhigan birakcatayni laba ragcadood taxiyatulmasjid loogu tukado wa karaahiyat aljuluus iyo fadhiga in la karaahiyeysanayo qabla an yusalliya ragcatayni intaan laba ragcadood markaa tukan ka hor inuu qofku fadhiistana in la karaahiyaysanayo fii ayi waqtin dakhal wakhti kastuu soo galaba isagaan laba ragcadood tukan inuu iska fadhiistaa inay tahay makruuh la karaahiyeysanayo wa sawaa'un sallaa waxaa isku mid ah sallaa rakcatayni laba ragcadood tukaya biniyati taxiya niyo taxiyatulmasjida ku tukaya aw salaatin fariidatin ama salaad farala niyadeed ku tukaya aw sunnatin raatibatin ama sunno raatiba ah oo salaadaha ku lamaano joogto ah niyadeed ku tukaya aw hayrihaa ama sunno aan raatibo ahayn niyadeed ku tukaya farqi ma kale leh yacni way ku dhacaysaa taxiyatulmasjidkii haddii niyo gaara laba ragcadood ula yimaado iyo haddii salaad kale uu la yimaado laba ragcadooda faral iyo sunno kay doonta ha noqotee yacni hadduu salaad gaaro taxiyatulmasjid uu u niyooday tukado iyo hadduu salaaduun tukado laba ragcadood ka hobsanaysa ama ka badan yacni waxa weye maqsuudkii taxiyatulmasjidku waa xasila maqsuudkii taxiyatu lmasjidku waa xasilan oo shardi maaha taxiyatulmasjidku sunno gaara in laga dhigo niyo gaara leh shardi maaha ya waxaa dhici karta wakhtigii duhurkaad soo gashay waxaad doonaysaa duhurka sunnihii ka horreeyey inaad tukato waxaad markaa wada niyootay yacni markaa waxa weeye sunnihii duhurka ka horreeyey iyo taxiyatulmasjidkii waa kifaaya maa dhanta wa inama likulli imri'in maa nawaa haddii xataa aanu niyeyn oo uu sunnihii duhuru niyeeyo taxiitu masjidkuna waa ka dhacaya waa ka dhacaya waayahay xadiiska kun iyo boqoliyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo afariyo lixdan can abi qataadata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam idaa dakhala axadukum almasjid hadduu midkiin soo galo masjidka falaa yajlis yaanu fadhiisanin xataa yusalliya rakcatayni ilaa uu laba ragcadood ka tukanaayo yaanu fadhiisan ee bimacnaa markuu laba ragcadood tukado dabadeedun ha fadhiisto ee ka hor yaanu fadhiisan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani waa xadiis caama weeye waxaanu tilmaamayaa goor kasta oo qofku uu soo galo inuu taxiyatulmasjid tukado ayuu tilmaamaya waana nahyi la reebaayo in la fadhiisto iyadoo aan taxiyatulmasjidkaa la tukan waa nahyi la reebay awqaaddii marka waxay u qaybsan yihiin wakhtiyo nahyi ah oo la reebay naafilada mutlaqa in lala yimaado iyo wakhti aan nahyi ahayn oo aan salaadaha ee naafilada mutlaqa laynoo diidin labadaa qaybood buu u qaybsamaa garannay markay tahay waxa weeye awqaad nahyi markaynay ahayn ee xilligii naafilada mutlaqi bannaanayd garanay wakhtigii wakhti nahyi ah oo laynaga reebay inaynu tukanno salaad naafila mutlaqa xaaladda caynkaasa ee see loola imanayaa tan maxaa la yeelaya marka laba daliiloo mid walibana wejig caam ka yahay wejina khaas ka yahay iscaariday xadiiskani waa caam min wajhin wa khaasun min wajhin gees waa ka caamo waa caamun fi lawqaati awqaadoo dhan buu caam ku yahay ama wakhti nahyi ha ahaato ama waqti kale ha ahaato khaasna wuxuu ku yahay taxiyat lmasjid sunnihii taxiyat lmasjidka ayuu khaas ku yahay xagga wakhtiyadana waa ka caam axaadiista soo aroortay nahyiga ayaa tilmaamaysaa marka qoraxdu dhacayso in la tukado marka casarku gaabto in la tukado daahirka riwaayaadka qaar marka la qaato oo culammada qaarna ay qaateenba bacdalcasarka in la tukado yacni waxa weeye awqaadda iyo awqaadda kale la midka waa misaaleen xaalka caynkaasi awqaaddii nahyiga weeye qoraxdu markay soo baxayso waa awqaaddii nahyiga inta aynay eh, ka irtifaacin oo sare uga noqon yani waxa weeyaan marka dhulka ayna sare uga go'in qadra rumxin wakhtigii nahyigaay ku jirta wakhtigii nahyiga ayay ku jirtaa marka awqaaddaasoo kale maxaa la yeelayaa axaadiistaasina waa axaadiis caammatun min wajhin gees caam bay ka tahay oo maxay caam ku tahay waxay caam ku tahay salaadoo dhan ya laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca ashamsi wa guruubiha fa innaha tatlucu bayna qarnay shaytaan marka salaadoo dhan bay caam ku tahay waxayna khaas ku tahay awqaadda nahyiga xilliyada nahyigaee la reebay bay gaar ku tahay marka waa laba daliiloo mid walibana weji caamka yahay wejina khaas ka yahay ashyaada oo kale tarjiixoodu waa adag yahay yacnii sida markaa loo kala arjaxaa keebaa la hormarinaya labada cumuum oo keebaa wax khasisaya keebaa se la khasisaya ila mid walba saalix wuxuu u noqonayaa inuu wax khasiso iyo in la khasiso mid walba calaa kulli xaal khilaaf badan baa ku jira masaladaas laakiin sida qawiga ahi waxa weeyaan waa in salaaddii sabab leh wakhtigaa la tukan karo yacni dawaatul asbaabku iyagu inay ka hadhan yihiinoo la tukan karo ayaa marka arjax ah waxay noqonaysaa haddii masjidka soo galo xilliguna goor nahyi yahay oo goortii laynaga reebay naafilada in lala yimaado ay tahay xaalka caynkaasa waxa weeye sabab bay leedahay oo waa gelitaanka masjidka la soo geliy ilaa dee culamada qaarkood aad ba u adkeeyeen oo yidhaahdeen taxiyatulmasjidku waaba waajib ila culamada qaar baa qabeen ya waxay yidhaahdeen marka waxa weeye shanta salaadood ee laynagu waajibiyey waa qaar iska joogta ah laakiin wixii sababi keensatay dee ma diidayso sida hadduu ku nadro oo kale soo waajib kuma waajibayso wuxuu ku nadraa saasoo kale hadduu masjidka soo galana ay ugu waajibaysaa bay yidhahdeen salaadina markaa salaad kalena aanu gelin laakiin saas kolle qawi ma aha sida jamaahiirta culammadu ku tageen baa qawi ah oo taxiyatulmasjidku inay tahay sunna mu'akkada oo aynay waajib ahayn sidaas ayaa qawi ah marka saxiixu calaa kulli xaal waxaa weeyaan salaadihii dawaatul asbaabka ee sababta lahaa awqaadda nahyiga waa la tukan karaa iyagu waa ka hadhan yihiin waxay noqonaysaa marka waxa in lala imanayo oo markaa falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayni lagu camal falayo sababtuna waxay tahay cumuumka kale waxa galay takhsiisaad baa galoo ashyaada qaarkood baa dee laga reebay maadaama ashyaada qaarkood laga reebay dee salaadoo dhan lama wada diidaayo salaadoo dhan lama wada diidaayo marka maadaamay caynkaas yadaa tahay oo takhsiis uu galay yacni waxay noqonaysaa waxa weeye in kanna lagu khasiso kanna in lagu khasiso ayay noqonaysa wejigaasi waa wejiga qawiga wey xadiidka kun iyo boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan iyo lixdan wa can jaabirin radia allahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam huwa fi lmasjid jaabir waxau yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u imi wa huwa fi lmasjid waxaan u imi walxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam fi lmasjidi masjidka gudihiisa uu ku sugan yahy faqaala wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam sallii rakcatayni tuko laba ragcadood muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay labada ragcadoodna waxaa looga jeedaa waa labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ahid baa loo jeedaa marka waxa weeye taxiyatulmasjidka in lala imanayo ayaa markaa laga qaadanaya saasaa laga qaadanaya amarku miyaanu wujuub keenayn waxaa la odhanayaa tawkiidun baa looga jeedaa iyada uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye markaa eh, laba ragcadood taxiyatulmasjid ee la tukado uuna reebay in la fadhiisto ilaa laga tukanaayo laba ragcadood haddana waxay u dhacaysaa un in laga tilmaamayo adkayn la adkaynaayo sunnahaas la adkaynayo taasay u dhacaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalinta jumcada markuu khudbadaynaayo wax taxiyatulmasjida lama iman jirin masjidkuu soo geli jiray mimbarku isla markiiba kori jiray taxiyatulmasjid lama iman jirin dabeedna markaasuu khudbaddii marka waxa weeyaan bilaabi jiray labada khudbadood dhexdoodana waa fadhiisan jiray labada khudbadood dhexdoodana waa fadhiisan jiray marka calaa kulli xaal waa sunna mu'akkada taxiyatulmasjidku laakiin salaad kastuu tukadaa oo laba ragcadood ah ama ka badan taxiyatulmasjidku waa kaga dhacaya saas weeye ruuxa markaa xajka ama cumrada taga waxaa soo aroortay awal waxa uu samaynayaa inay noqoto dawaafu kacbada ku tawaafo ilaa mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen taxiyada kacbadu iyada waxa weeye waa tawaaf waa tawaaf dadka qaarkood markaa ay u qaateen inaan taxiyatulmasjidba yacni markaa lagula imanayn baytullaahi alxaraamka ama masjid masjidulxaraamka inaan lagula imanayn laakiin sidaasi sax maa waxaa laga tilmaamayaa wakhtiga qofka ugu horraysa ee u tago ee uu nusug u tago ama xaj ha noqoto ama cumro ha noqotee uu u tago xaramka ayaa waxa fiican inuu tawaafka ku bilaabo haddii salaad faral i taagan tahay oo la tukanayana salaadda faralkaa buu tukanaya haddii kalena awala shay uu samaynayo waxaa u fiican inuu noqdo tawaafka uu beytka ku tawaafaayo tawaafulquduum hadduu xaaji yahay oo kale tawaafulquduum buu markaa ku bilaabaya haddii kalena tawaafkii cumrada ayuu markiiba cumradii bilaabayaa tawaafkii ka bilaabaya yacni saas samaynaya marka kaasi waa awal marka awal quduum waa marka ugu horraysa u tago bay saasay afdal tahay laakiin awqaadda kale dee uu tegayo ila makuu joogaaye mar walba markaysa markaa tawaafka beytku ku bilaabaya ma ahee cumuumaadka xadiiska soo gelaya falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayn almasjid xaraamkaba taxiyat lmasjid waa kula imanaya almasjid xaraam taxiyat lmasjid male sax maaha waxaa laga tilmaamayaa un markaa nusuga loo tegey ama xajka ama cumrada ayaa camalku ku bilaabaya waxaa afdala inuu noqdo dawaafka uu noqdo laakiin awqaadda dambe ee uu markaysa markaa tegaya ee salaadda ku soo tukanaya ee yacni markaysaga uu iskaga soo yani waxa weeyaan xaramka soo joogaye yani awqaaddaad kale markastuu tago dawaaf baa markaysaga markaa u taxiyaa maaha awqaadda kale marka masaajidda kaleu la mid yahay xagga markaysa markaa taxiyatulmasjid inuu la yimaado inay tahay masaajidda kale ayuu taa kala mid noqonaya marka baabka laba boqol iyo sagaal baabu istixbaabi ragcatayni bacda alwuduu laba ragcadood sunnaynta la sunnaynaayo la jeclaysanayo u baab yahay bacda alwuduu'i weysada dabadeed la jeclaysanayo in marka laba ragcadood la tukado xadiiska kun iyo boqol iyo saddexiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix lixiyo lixdan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala libilaal abi hureyra waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala libilaalin bilaal uu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow xadisnii biarja camalin camiltahu fi lislaam xadinii iga warran biarja camalin camalka loogu rajada badan yahay camalkaad ugu rajada badan tahay camalkaasoo camiltahu aad samaysay filislaami islaamnimada gudaheeda aad ku samaysay kaad ugu rajada badan tahay sawaab weyn inaad ka helayso bal camalkaa iga warran fa innii samictu dafan calayka bayna yadaya fi ljanna sababtu waxay tahay fa innii samictu anigu waxaan maqlay dafan calayka sanqadha kabahaaga ayaan maqlay dafigu waa sawdkii weeye dafan calayka kabahaaga sanqadhoodaan maqlay bayna yadaya hortayda ayaan ka maqlay filjannati jannada gudaheeda bimacnaa noo jannada ku sugan adoo hortayda kabahaagu ka sanqarayaan oo aad isii hor socotood ayaan maqlay yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa la tusay ayaa markaa lagu xambaaraya qaala bilaal waxau idhi maa camiltu ma samayn camal camal ma samayn camalkaasoo arjaa cindii aniga agtayda laga rajo badan yahay oo lagaga rajo badan yahay yacni sawaab weyn inaan ka helayo min annii lam atatahar inaanan tahaaro qaadanin oo weysaysanin tuhuuran tahaaro qaadasho inaanan tahaaro qaadan oo weysaysan fii saacatin saacad gudaheed saacaddaasoo min leylin habeen ka mida aw nahaarin ama maalin ka mida xaal axwaasha ka mid a ma tahaaro qaadanin saacad saacadaha ka mida ama habeena ama maalin ah ilaa sallaytu xaalaan tukaday mooyaane bidalika tuhuuri tahaaradaa aan ku tukaday mooyaane maa kutiba lii wixii lay qadaray aan ku tukaday wixii lay qoray waxaa loo jeedaa wixii lay qadaray aan usalliya inaan ku tukado kitaabada waa kitaaba qadariye yacnii ilahay ii qadaray baa looga jeedaa kitaabada ilahay loo tiiriyaana waxay noqotaa kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya labada nooc bay noqotaa haddana kutiba markii la yidhi lilcilmi baa loo xadfay faacilka ee cidda markaa u qoraysaa waa allah marka wixii lay qadaray oo salaada ayuunbaan ilaaba ilaa ku tukadaa weyse kastaan weysaysto oo tahaaro qaato salaad baan ku tukadaa ama laba ragcadood ama ka badan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wahada lafd lbukhaariyi kana waa lafdigii bukhaari wadafu dafiguna bilfaai fa buu ku sugan yahay ama bilfaai xaaluu fa ku sugan yahay haddii laha mubtada waxbaa laga xaalayn karaa sawtu nacli kabta sanqadheeda weeye wa xarakatu iyo dhaqdhaqaaqeeda weeyaan cala alardi arlada korkeeda ay ku dhaqdhaqaaqayso yani sanqadh bay bixinaysaa marka lagu soconayo kabihii yani qarafqaraf bay leeyihin wallahu aclam allah baana u aqoon badan halkan waxaa laga qaataa xadiiska laga faa'iidaysanayaa sunnat alwuduu sunno la yidhaahdo sunnihii weysada sunnaha weysada wuxuu noqonayaa markastuu qofku weysaysto haddii salaadi joogto salaadda joogto ku tukanaya haddii kalena waxa weeye sunno sunnatalwuduu la yidhaahdo ayuu tukanaya inuu wada niyoodaana waa dhici kartaa oo sunno kale iyo sunnahan in wada niyoodo waayo sunnayaasha qaarkood waxa weeye waxa la rabaa uun laba ragcadood in lala yimaado laakiin markaa inay noqoto mid khaasoo iyada u gaara laazim maaha waxaa ka mida waxa weeye sunnaha weysada ka mida taxiyatulmasjidka ka mida yacni waxa weeye laba ragcadoodoo kastoo uu tukado waa markaa ugu xasilayaan waa kaga dhacayaan laakiin inuu markaa wakhtigii duhurkoo taagan oo la addimay inuu yidhaahdo waxa weeye waxaan tukanayaa taxiyatulmasjidkana gaar baan u tukanayaa haddana waxa weye waxaan tukanayaa sunnihii qabliyada ahayd ee duhurka ka horreeyey ama waqtigii duxada waxaan tukanayaa laba ragcadood masjida ah iyo laba ragcadood oo kaleo yani waxaweye duxa ah yani marka waa la isguudagelin karaa qofku laazim maaha mid gaara inuu u gaar yeelaa laazim maaha marka dee layna amraayo laba ragcadood tukada laynige marka laba ragcadood kastoo la tukado waa ku xasilaysa falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayni tasmiye gaara miyaa lagu shartiyey maya kuma shardi ah sunatulwuduuna waa saasi leeday yacni haddii waxa weeye gaar loo tukado aan wax kale markaa joogin iyo haddii marka waxa weye shay kaleo jooga laysku laro oo sunno kaleoo jooga haddii laysku laro waa kifaaya waa ku xasilaysa baabka laba boqol iyo toban baabu fadli yowmi aljumucati wa wujuubiha waalikhtisaali laha waltatayubi waltabkiiri ilayha maalinta jumcada fadligeeda ayuu u baab yahay wa wujuubiha iyo waajibnimada jumcadu waajibayso salaada jimce iyo waliikhtisaali laha maydhashada loo maydhanayo ayuu u baab yahay iyo watatayubi udgoonka laysu marinayo ikhtisaalku wuxuu ku cadfan yahay yani wujuubkaybuu ku cadfan yahay yani fadli yowmi aljumucati wa wujuubiha ay wa fadli ikhtisaali laha yani in loo maydhaa fadligay leedahay iyo watatayubi in udgoon laysu mariyaa fadligay leedahay ayuu u baab yahay watabkiiri ilayha in loo soo degdego oo goor hore loo soo kallaho fadligay leedahay ayuu u baab yahay waadducaai yowma aljumuca iyo ducada maalinta jumcada la ducaysanaayo fadligay leedahay iyo wasalaati cala anabiyi sala allahu aleyh wasalama fiih iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo maalinta jumca gudaheeda fadligu leeyahay ayuu u baab yahay wa bayaani saacati alijaaba iyo saacadda saacatulijaaba la yidhaahdo ee markaa ducada la aqbalo ee caddaynteeda ayuu u baab yahay wa istixbaabi ikhaari dikri illaahi tacaala bacda aljumuca iyo xuska ilaahay in la farabadiyo in la jeclaysanayo la sunaynaayo ayuu u baab yahay tacaala ilaahay isagaa koreeye waa jumla muctarida oo lilmadxi loo keenay bacda aljumucati jumcada dabadeed oo salaada jumca marka laga baxo waa in xuska ilaahay la farabadiyaa siduu ilaahayba amray intaasoo dhan buu u baabaysta qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi faidaa qudiyat isalaatu marka salaadda la guto bimacnaa laga faaruqo oo la dhammaystiro salaaddii jumcada fantashiruu fi lard arlada ku kala faafa fantashiruu fi alardi wabtaguu min fadli illaah doonoo raadiya ilaahay fadligiisa iyo risiqiisa iyo galladiisa raadiya arsaaqda ilaahay ee xalaasha ah wadkuru allaha kaiiran wadkuru allaha allah xusa kaiiran ay dikran kaiiran xus fara badan ilaahay xusa lacallakum tuflixuun ay likay tuflixuu si aa u liibaantaan xus fara badan ilahay xusa marka waxaa laga qaadanayaa salaaddii jumcada marka laga faaruqo in waxa weeye arlada lagu faafo oo arsaaqda ilaahay la doonto ayaa laga qaadanaya marka amarkanna wuxuu noqonayaa dee ibaaxu noqonaya markii hore maadaama marka waxaa la yidhi fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc yacni mancigii la diiday arrinkaas in wax la kala iibsado iyo xaaladda salaadda jumca marka loo addimo iibkiiyo wixii o dhanba marka in la yidhi ka taga oo waa shay mamnuuca tii baa marka waxaweye la ogolaaday marka amarkani wuxuu ku celinayaa shaygani wuxuu ahaan jiray markii hore culammadu dee aqwaal bay ka leeyihiin masalada ku saabsan usuuli ah masalada usuuligaee ku saabsan haddii shay la reebo oo markii la xadri lagu sameeyo la reebay dabadeed haddana marka dambe la amro amarkaa dambe muxuu faa'iidaynaya ma wujuub buu faa'iidaynaya ma sunanin buu faa'iidaynaya ma shaygu siduu ahaan jiray ku celinaya aqwaal bay ka leeyihin culamadu lakiin wejiga ugu fiican waxa weeyaan waa in la yidhaahdo shaygu wuxuu ahaan jiray ku celinaya hadduu waajib ahaan jiray waajibkiiba amarkani ku celinaya hadduu sunne ahaan jirayna sunnihii buu ku celinaya hadduu mubaax ahaan jiray qabla nahyina mubaxnimadiibu ku celinaya mubaxnimadii ku celinaya marka dee in arsaaqda ilaahay la doonto la shaqaysto risiq la raadiyo waxay shay mubaaxo xalaala bay ahayd marka mubaaxii buu ku celinaya inay mubaax tahay mm saasuu markaa ku celiniy amarkani ku celiniy nahyigii baa meesha laga qaadaya waxay ka dhigan tahay nahyigii la rafciyey nahyigii markii meesha laga qaaday wuxuu shaygu ku noqonayaa siduu ahaan jiray yacuudu ilaa maa kaana calayh xadiiska kun iyo boqol iyo afar iyo konton wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam khayru yowmin talacat calayhi ashamsu yowmu ljumuca nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam khayru yowmin maalin waxaa ugu wanaagsan maalintaasoo talacat calayhi ashamsu qoraxi u soo baxdo yowmu ljumucati maalinta jimcada fiihi khuliqa aadam maalintaa jumcada gudaheeda aadam la abuuray wa fiihi udkhila aljanna maalintaa jumcada gudaheeda ayaa jannada la geliyey aadam maalintaa jumcada gudaheeda ayaa aadam la geliyey jannada gudaheeda wa fiihi ukhrija minha maalintaa gudaheeda ayaa aadam laga soo saaray jannada rawaahu muslim muslim baa saxiixa soo wariyey xadiiskani wuxuu ka warramayaa fadliga uu leeyahay xadiiskani wuxuu ka warramayaa fadliga ay leedahay yowmuljumuca maalintaasi fadligaay leedahay marka maalintaasi inay tahay afdalu yowm maalinta ugu khayrka badan ayaa xadiidku ku tusinaya khayru yowmin talacat calayhi ashamsu aljumuca khasaa'is gaaray leedahay marka maalintani khasaa'is fara badan khasaaistii bacdi ka mid a ah xadiidkani sheegaya culammada qaarkood khasaa'isteeda waxay gaadhsiiyaan ilaa soddon arrin bay gaadhsiiyaan ay la gaar tahay maalinta jumcadu inkastoo bacdi ka mid a xoogaa wax ku jiraan haddana waxa weye in fara badanoo ka midi waa waa suganta waa suganta marka khasaaistii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegay in aadam marka la abuuray maalin jumcaa in aadam jannada la geliyey maalin jumcaa in markaa waxa eh, aadam laga soo saaray eh, jannada maalin jumcaa yacani waxa weeyaan waa saddex arrin oo khusuusiya oo jumcadu leedahay ayuu sheegay ashyaa badanoo kaleoo dee ay leedahayna waa jirtaa hadday tahay salaadan markaysa markaa salaatljumuca inay la gaar tahay hadday tahay waxa weeye marka axkaamo khaasa oo ay markaysa markaa leedahay oo sida waxa weeye yacni marka umuuraha gaarka ay yacni markaa leedahay salaadaasi yacni marka ay leedahay khasaa'isteedii ba iyaduna soo gelaysaa waxaa ka mida markaysaga saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam si gaara in la yidhi u farabadsada maalinta jumcada iyo habeenka jumcada habeenka jumcadana waa habeenka ka horeeya ee habeenka ka dambeeya ma aha habeen ka dambe wuxuu noqonayaa dee sabtuu noqonaya qoraxdu hadday dhacdo sabtaa soo gashay yacni habeenka ka horreeya weeye marka in la farabadsado salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam laftiisu waxay ka mid tahay khasaa'ista uu leeyahay si gaara markaysa markaa loo sii booriyey yacni ayuu marka ka mid tahay saacadda lafteedu waxay dhacaysaa maalinta jumcadaay dhacaysaa saacatulijaaba ayaa ku jirta maalinta jumcada oo casarka dabadiisa yacni marka waxa weye casar gaaban markay tahay awqaadda caynkaasaa loogu rajo badan yahay khilaaf baa ku jira kolley oo culamada qaarkood yani markaa meelo kale ay sheegayaan xadiis soo aroorayna waa jira oo sheegaya markuu khatiibku mimbarka saaran yahay yani ilaa inta salaadda laga baxayo saacatu ijaabu inuu yahay xadiiskii muslim baa kusoo arooray laakiin axaadiista badankood waxay ku soo aroortay bacd alcasri inay tahay saacatulijaaba ah. waynu u tegi doonaa insha allah marka calaa kulli xaal khasaa'is fara badan bay leedahay maalinta jumcada maalin fadli badan weeyaan maalintaas marka maalintaas si gaara in looga faa'iidaysto waa arrin markaa muhima wixii sharcigu amray in lagu gaar yeelo waa lagu khaas yeelayaa laakiin waxaanu amrin in lagu khaas yeelo laguma khaas yeelay waxyaalaan lagu khaas yeelaynoo kale waxaa ka mid a masalan in maxaweye soon maalintaa lagu gaar yeelo oo maalintii jumcada isagoo aan ruuxu markaa soomin maalintii ka horraysay maalintii ka dambaysay toonna yacni waxaweye jumca inay tahay daraaddeed u soomaayo soo maalintan sayidul ayaam ma aho maalin fadli badan maaha dee soonkeedu markaa waa fiican yahay waa iska soomayaan ya taasoo kale waxa weye in lagu gaar yeelo daliilkaa diidaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa diiday laakiin haddii maalin laga horraysinaayo ama maalin laga dambaysinaayo ama maalin caado u ahayd ay waafaqdo laakiin aanu isagu eh, jumcanimo u soomayn ee maalin markaa caado u ahayd yani ama markaa sunno gaara ahayd ayaa waafaqday yani taas iyadu waa ka duwan tahay sida jamaahiir ahlicilmi ay qabaan waayahay ah, marka maalmaha usbuuca ugu khayr badan tahay maalmaha usbuuca ayay ugu khayr badan tahay maalmaha tobanka ee ugu horeeya bisha bisha dulxija yacni arrafa inagu af soomaali ahaan lagu yidhaahdaa tobankaa maalmooda ugu horeeya fadli khaasa ku soo aroray wa khayru ayaami dunya ayaamaha dunyada waxa ugu khayr badan ayaamu alcashri xadiis baa ku sugnaaday sheekh albaani uu quweynaayo maalmaha adduunyada waxa ugu khayr badan maalmaha tobanka si gaarana maalinta carafa fadli khaasa ku soo arooray oo fadaa'il khaasa ay leedahay marka waxa weeye ahlulcilmigu waxa markaa badankooda ay yidhaahdaan yowmu carafa way ka khayr badan tahay maalinta jumcada oo yowmu carafa khayr badan mm, saasaa jamaahiirta culammadu ay marka waxay yidhaahdaan oo waxa weeye tanna ayaamulusbuuc weeye taasina waa ayaamka yacni marka sannada wey ayaamka sannada weeye yani jumcadiina dee waa soo noqnoqonaysaa ee wiig walba waa ku jirtaa wiig walba jumcadii waa ku jirtaa marka ayaamaha usbuucay ugu khayr badan tahay yacni maalintan yowmuljumuca maalmaha wiigga ayay ugu khayr badan tahay marka waa fadiilo yacni marka waxa gaara wey xadiidka kun iyo boqol iyo shan iyo konton wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man tawada'a ku kastoo weysaysto fa axsana wuduu'a weysada wanaajiya uma ata aljumuca dabeedna jumcada yimaada salaaddii baa loo jeedaa salaaddii jimce yimaada fastamaca dhegaysta yacni khatiibkii uu dhegaystay wa ansata waana aamusay waa dheg raariciyey waana aamusay oo waa dheg raariciyey gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumuca waxaa loo dhaafaa isaga iyo jumcada kale inta udhaxaysa ayaa loo dhaafaya iyo wa ziyaadata alaasati ayaam iyo saddex maalmood oo kaloo dheeraad ah ayaa loo dhaafaya dembiyadii sakhaa'irta ka dhacay yacani tobankaa maalmood wixii dembiyada sakaaira ka dhacay ayaa loo dhaafaya waman massa alxasaa ku kastoo quruur taabta faqad laqaa laqwigu ku dhacay laqwi ayuu ku dhacay yacni wax markaa mala yacni ah ayuu marka waxaweye la yimi kii laqwi ku dhacayna jumco ma jumco maleh yani fadligii jumcada heli maayo faralkii waa ka dhacaya laakiin fadligii jumcada heli maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ruuxa markaa u soo diyaargarooba jumcada oo soo weysaysta weysadana wanaajiya jumcadii yimaada markuu yimaadana marka waxa khatiibkii dhegaysta dheg raariciya aan hadlin waxaa loo dhaafayaa toban maalmood dembigoodii baa loo dhaafaya marka fadli weyn baa ku sugan salaaddii jumcada laakiin hadduu waxa weeye markaa wax malayacni iskaga ciyaaro ama waxu quruurax iska taataabto ama waxa weeye markaysa marka uu iska hadlo yacni waxa weeyaan wakhtiga noocaasa ee khadiibku khudbadaynaayo xaalka caynkaasa fadliga jumcada ayuu isi fadliga jumcaduu isi seejinaya waa inuu aamusaa dhegaystaa khatiibka dhegaystaa aanu hadlin waxaa ku soo arooray xadiis inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka saaxiibkii ku yidhaahda ansit aamus mid baa hadlay markaasu waar aamus de khadiibkina waa khudbadaynaya aamusintaa u aamusinaya aamus leeyahay uu isleeyahay haddana khayr amar laqwi ku dhacay faqad laqaa laqwi ayuu ku dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk